bsm اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin وأصlي وأsلm عlى rasuuli الlah وعlى آlih وصaxbih wman saar عlى nahjih واstaqاam wbacd waxaynu dhexda kaga soo jirnay kitaab اladcima iyo sayidkii iyo dabaa'ixii umuurahaasaynu dhexda kaga soo jirnay u dambayntiina waxaynu maraynay ashayd wاdabaa'ix ugaarsigii iyo gawricii marka gawricii hadday tahay fii xaali اlikhtiyaar oo shaygu maqduuru calayhi uu yahay oo markaa dee qofku uu sidii uu rabay u awoodayo ay tahay ee waxa weeyaan shaygan uu kari karayo dhuunta iyo hunguriga hore ayaa laga gowracayey labada hunguri haddii la jarana way ku fillayd haddii aan shayga la awoodayn ama ugaadh ha noqdo ama shay kale oo xayawaankii dadla joogta ahaa ah oo waxa weeye cararay ha noqdo halkii laga dhaawacaaba gawriciisay noqonaysa meel allaaliya meeshii laga dhaawaco ee wax lagala gaadho ee wax dili karaya lagala gaadho waxay noqonaysay gowrac ahaan bay u noqonaysay ugaadhana sidaa si leeg iyadana waxay noqonaysaa mar in loo diro masalan eygii iyo wixii soo qabanayay inta bisinka loo qabto markuu eygaasi tababaran yahay mid waxa weeye wixii uu qabto wax ka cunayana aanu ahayn ilaahayna magaciisa loo qabto subxaana wa tacaala wixii uu qabto waa la cunay haddii waxa weeye isagoo bakhtiyey la helo oo sidaa ku dhintay haddii isagoo nool la helana gowricii hore buu u noqonayaao si caadiya baa loo biraynaya oo loo gowracaya mar haddaanay wax kaloo ku shaki gelinaya oo ama ey kaloo dul taagan ama nabar kaloo ku dhacay iyo wax la mida aana jirin intaa markaynu ka soo gudubno waxa uu sheikhu markaas uu soo deliishaday oo kale xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam uu yidhi in allaha kataba alixsaana cala kulli shay ilaahay waxa uu u waajib yeelay alixsaana samafal ayuu u waajib yeelay in loo samafalo kullu shayin bixasabi shay kastaba sida arrinku keensanayo in allaha ilaahay kataba waa waajibiya alixsaana in loo samafalo cala kulli shayin ay fii kulli shay shay kasta in loo samafalo ama ilaa kulli shay in loo samafalaaba alla waajibiyey shay kastabana samafalkiisu waxa uu keensanayaa marba xaalad gaara buu keensan laakiin in loo samafalo oo sida saxan ee diinta ku habboon la mariyo diinteenoo dhan baa ixsaan ku dhisane sidaasi ayaa ay markaa noqonaysaa faidaa qataltum haddaa wax dilaysaan faidaa qataltum haddaa wax dilaysaan fa axsinuu wanaajiya alqitla ay kayfiyat lqatli qaabkaa wax u dilaysaan wanaajiya umuurta ugu dambaysa ee cid wax lagu yeelaa waa dilka in nafta laga deminayo marka xitaa arrintu hadday dil soo gaadho si qiima leh oo aan silcin ahayn wax u dila waidaa dabaxtum haddaa wax gowracaysaan faaxsunuu wanaajiya adabxa gowraca wanaajiya haddaad wax gowracaysaanna gowraca hagaajiya oo si wanaagsan mindi af leh oo si waxa weeyaan laga qariyo xayawaankii oo si hawl yar loo marinayo waxa weeye si wanaagsan waxu gowraca walyuxida axadukum shafratahu midkiin mindidiisa ha liso oo ha soofeeyo oo fal yurix ha u raaxeeyo dabiixatahu gowraciisa kaa uu gowracayo madbuuxa iyo shaygaysaa uu gowracayo dabiixadiisaa uu gowracayo gowraca markaa ha ugu raaxeeyo oo si dabacsan ha u gowraco rawaahu muslim marka diinta islaamku waa diin cid kasta ixsaanka iyo wanaagga ay mudan tahay u samaynaysa khalqigoo dhanna u doodaysa ilaaha khaaliq ee abuuray khalqiganna u doodeysa khaaliqa iyo makhluuqaba u ilaalinaysa halka waqtiyada qaarkood gaaladu hay-aad ay sheegaan waxanay u doodaan waa hay-aadka duur joogta u dooda ama dadka xidhan u dooda ama dadka cudurada faafa qaba u dooda ama dadkaba u dooda waxa ay shubayaan islaamku isagu wuxuu u doodayaa alkhaaliq walmakhluuq yacni ilaahay wax abuuray wuu u doodayaa oo waxa uu tilmaamayaa waxa ku habboon ee ilaahay lagula kici kara iyo waxaan lagula kici karin ee ka markaa munasaha uu ka yahay aan alle loo oggolay sidaas sileeg makhluuqaadkiisa noocay u yihiinba hadday malaa'ig tahay hadday jin tahay hadday insi tahay hadday khalaa'iqda iyo dawaabta iyo duyuurta iyo shimbiraha kale waxaa kale tahay cayayaanka noocay u tahayba waxa weeyaan way u doodaysaa diinta islaamka waa ilaalinaysaa sida aawadeed baa qofka cilmiga leh shay kastaa u ducaynaya xata alxitaanu fi lmaa xitaa kalluunka badda ku jira kuluu ku yahay wuu u doodaya maxaa yeelay waa ninka markaa kalluunkaa badda ku jira xaqiisa caddaynaya imanka markaynu leenahay ugaadh baa la ugaadhsanaya ugaadh ayay bannaanta in la ugaadhsado dee layska ugaadhsan maaya shuruud baa loo dhigaya oo ninka culimmada kii u doodaya wey kow bishardii waxa ah cabad inaanad u ugaadhsanayn dheeldheel waa in baahii kuu haysa eyga qabo ah iska odhan ha iskaga dayn waa intani kuu haysa waa inaan cabad ahayn bal siduu qoorta u jebiyaabaan ka helaa inaad iska tidhaahid adaan cunaynba yani sax maaha yani laguma oqola waa midda kale ee wixii waa inay tahay wax xalaal ah waa inay tahay wax xalaal ah oo inaad daanyeer meel iska maraya ku dirto laguma oqola abadan laguma oqola maxaad ka rabtaa waxaanaad ku diraysaa waa inuu xalaal yahay laakiin inaad iska tidhaahid qabo intaad eygii tusto xayawaan aan la cunaynin yani laguma ogola waa lagaa diidaya waxaa lagu leeyaha ma xalaalba maxaad ugu diraysaa eyga markaa tahid ma aha dee faraha ka qaad baa lagu odhanaya laguma ogola ee wixii wax xalaala waa inuu yahay waa midda kale e maalan aada eyga u dirayso waa inaanad ahayn ama adigu aad rabto inaad ugaadhsato filxaram waa inaanu ku sugnay abadan ugaadha xaram ma xalaaloobayso xaram waa inaanu ku sugnay ama adigu xaramkaba kuma sugnay waa inaanad muxrim ahayn yani shuruud baa loo dhigaya wax layska bannaynaya ma aha marka in allaha kataba alixsaana cala kulli shay ilaahay shay kasta wuxuu u waajibiyey ixsaan shay uu yidhi ha la xumeeyo ma jirto shay kasta ilahay ixsaan buu wanaajiye ayuu u waajibiyey hadduu shaygu soo xadgudbo difaaca la difaacayaaba ixsaankiisa ah horarka kusoo weeranaya in layska difaaca waa min alixsaan marka waxay noqonaysaa diinta islaamku cid kastay u doodaysa wax kastay u doodaysaa hay kasta halku leeyahay bay dhigaysaa wa qaala sal اllahu alayh wasalam nebigu waxa uu kale uu yidhi sal اllahu alayh wasalam dakaatu ljaniin dakaatu ummi dakaatu ljaniin uur jiifka gowriciisu hiya iyadu dakaatu ummihi gowraca hooyadii weeye gowraca hooyadii weeye gawraca la gowracayaa waa gawraca hooyadii uurjiifkaasi ama xoolaha ku jiro ama ugaadhaha ku jiro farqi maleh gawraca la gowracayaa gawricii la yaqaanayee hunguriga iyo dhuunta laga gowracaya ha noqdo ama gawricii eyga lagu dirayay ama leebka lagu sii daynaya ha noqdo farqi maleh shayga eygu qabto xitaa ka uurka ugu jiraa yani waa madbuuxo isna waa gowracan yahay dakaat اljaniin dakaatu ummi ahlulcilmi rawaahu axmed xadiiskuna waa xadiis saxiixa ahlucilmigu min xaysu اljumla way isla aqbaleen waanay isku waafaqeen in xadiiska wax loo qadarayo oo meesha taqdiir ku jiro laakiin waxay isku qabteen maxaa loo qadaraya xadiiska waxbaa laakiin maxaa loo qadalayaa jumladan khabariyada ee meesha taalla tan noocaasiyabay isku qabteen qolo waxay yidhaahdeen war meesha mubtadihii dambaa ka maqanoo waa sidaanaynu hiyada ugu qadarayno aynu leenahay dakaat ljaniin uurjiifka gawriciisu hiya dakaatu ummi waa gawraca hooyadii wey qolona waxay yidhahdeen maya aadaatu tashbiihi baa ka maqan sida xanafiyadoo kale oo waxay yidhaahdeen uurjiifku hooyadii kuma gowracna ee waxa weeye dakaatu ljaniin uurjiifka gowriciisu dakaatu ummihi ay ka dakaati ummihi sida hooyadii loo gowracaa loo gowracaya oo gowrac labaad buu baahan qoladaasina dariiqadaasay marta laakiin saxiixu wuxuu yahay qowlka jumhuurka ee hore jumhuurka qowlkooda hore ayaa sax ah oo ah janiinkani haddii nolo lagu gaadho ijmaacan waa la gowracayaa oo khilaafku ku dareersan maayo laakiin haddaan nolo lagu gaadhin aljaniin waa juzun min ummi waa qayb hooyadii ka mid a mutasil buu leeyahay waa qayb hooyadii ka mid a mar hadduu uurka ugu jiro hooyadii buu ka mid yahay waxa hooyadii xalaaleeya isna xalaalaynaya waxa hooyadii xalaaleeya ayaa isna xalaalaynaya manaa waa halka ka idhaahdaanoo kale qidaa اljaniin qidaa ummi ama qidaa lummi maalan ilmaha uurjiifka waxa u cunto ah wixii hooyadii u cunto ah waa halkay soomaaliduna ka tidhaahdo waxa umusha u dana ilmahana u dana waxa umusha u dana ayaa ilmahana u dana waayo ilmuhu wuxuu ka jaqayaa faytamiinka iyo brotiinka iyo waxaan ay qaadatay ee jirka u danta ah hooyaduu ka nuugaya haddii hooyadiiba ay waxba aanay haynin dee ki yaraana waa yaaban yahay marka waxay noqonaysaa ilmaha uurka ku jira xayawaanka ilmaha uurka ugu jira haddii caadi loo gowraco iyo haddii ugaadhay taho loo diraba mar hadduu yeeshay xukmu lmadbuux mar hadduu yeeshay ama kalluunkii badda ku bakhtiyeyba ee dee uu xalaasha ahaa ila kalluunku gowrac uma baahnaya ka urkiisa laga soo saaraana waa la mid marka dakaatu ljaniin dakaatu ummi waxay noqonaysaa markaa inaynu nidhaahno uurjiif habartii ku gowracan oo bimacnaa xayawaanka uurka ku jiraa mar haddaan nolol loogu tegin gowraca hooyada ayaa u gowraca oo macnaheedu u dhacayo akaatu um janiin akaatun lahu anuu saas u dhacaya akaatu um ljaniin akaatun lahu uur jiifka hooyadii in la bireeyey isna birayn bay u tahay isna in la gowracay bay u tahay isna in la gowracay ayay u tahay marka in sha allahu tacaala halkaasi baynu kaga gudbi wixii loo yaqaanay ashayd wadabaa'ix intaasi baynu ku dhaafaynaa baab اlaymaan wاnuduur baabkii dhaaraha iyo nidarada alaymaan ayaa inoo horaysa waa dhaarti dhaartu waa taxqiiqu liamrin hayru haabit bidikri illaah aw bismin min asmaa'ihi aw sifatin min sifaatihi waxa weeye waa in la taxqiijiyo oo biqowlin bimacnaa lagu taxqiijiyo arrin aan sugnayn arrin aan sugnayn masalan in la taxqiijiyo la yaqiiniyo laguna yaqiiniyo in ilaahay subxaana wa tacaala la xuso ama magac ka mida magacyadiisa ama sifo ka mida sifadiisa yemiintu noocaasay noqonaysa yemiinta markaa xukunka yeelanaysa noocaasay noqonaysaa ta kale waxba xukun ka dhalan maayo wax iska haabit oo iska sugan oo aan dhaar u baahnayn haddaad iskaga dhaarato maalan waxay noqonaysaa dee in markaa dhaar way tahay laakiin dhaar xukun ka dhalanaya maaha oo dhaar lama ictibaarina fii hada albaab marka la joogo axkaan kuma laha hadaad imanka iska tidhaahid wallaahi waan dhimanayaa dee taasi dhaar maaha wallahi waan dhimanayaa ma dhaar baa haddaan yaan dhimanayn de ma dhaar bay u baahantay waa amar waa amrun markaa mutaxaqaq ah oo la hubo marka limrin ayru aabit saasaynu leenahay waa taxqiiqu limrin ayru aabit saasaynu leenahay waxaan sugnayn inaad taxqiijinayso leedahay war waa sidaa ah. loodhanaya war kuba dhaaranya inay daa oo dadkii arkayaan wixii inaad leedahay mugdiyudi ka gelin laakiin haddaad tahayd wallaahi waan dhimanaya dadku intuu saa ku ku odhanaya oo haddaa yaa noolaanaya ad sheegaysaa marka macno ma samaynayso hadalkii waa hadal marka waxba maa taxqiijin wallahi agani muxuu taxqiijiyey kullu nafsin daa'iqat lmowt marka maxaa taxqiijisa waa inay tahay wax yara mugdi geli kara oo yara arrintu ah inaad ku qacsiiso oo ku taxqiijiso yamiintuna labay u kala baxdaa ima yamiinu اlkhusuuma wa ima yamiinu hayr اlkhusuuma inay tahay dhaar doodeed oo dhaar dacaawida dhex dhacda fii baab اlqada marka la joogo inay tahay dhaar ay keensanayso doodi oo dacwad cidiidii dhex martay dhaar ka dhalanaysa inay tahay iyo inay tahay dhaar aan dacwad shaqa ku lahayn dhaar aan dacwad shaqo ku lahayn hadday tahay baabka dacaawida marka la joogo dhaar dacwadeed hadday tahay iyada lafteedu labay sii kala noqotaa ima marka yamiin اlmunkir <clears throat> ima yamiin اlاstixqaaq waa labada midood ima yamiin yamiin inkaar ah oo wax la diidayo oo walyamiinu calaa man ankara waxaad diidantahay war ma qabo waar ma qabo albayinaةu calى اlmudaci walyamiinu calaa man ankar inay yamiin inkaar tahay oo munkir ah tahay oo de warwaxaa ma qabo dhaarna waan hayaa haddii layga baahdo marka baabka dacawada la joogo mid yamiinulmunkir bay noqotaa waa taa yamiinulistiqaaq yamiinta wax lagu mutaystaa iyadu shan bay noqotaa imaa yamiinu licaan licaan in ay tahay oo mulaacana meesha ay ka dhacdo in la licaantamo ilma laysku dafirayo aabbaha kaa dhaaray ay noqoto oo ilma laga dhaaranayo yamiin licaan yamiin اlqasam walla meytiyeed walla meytiyeed inay tahay oo qof dhintay laysu sheeganayo konton walle garhka laysu geliyo layaada hal yamiini kuma filla afartanna kuma filla han iyo afartanna kuma filla sagaal iyo afartanna kuma filla konton wax ka yar ma gudaa yamiin اlqasaama iyo maala yamiin اlmarduuda dhaar halkii ay joogtee munkirka laga soo celiyadoo dib loo soo celiyey oo qaadata maala xukmu اliqraar ama xukmu shaahidayn labada mid midun qaadata oo xitaa iyadu sida markhaatigay u camal fashaayo qisaasta iyo umuurahaasi way ka dhashaan qofkii ku dafiray ee maala ku yidhi qofkaa kaama dilin hadduu yamiinta kugu soo celiyo aad dhaarato qoortaa loo casaynaya yanii waxay la xukum noqonaysaa iqraar inuu qirtay oo dhabu qaatay ama laba markhaati bay la awood tahay yamiin lmarduuda iyo shaahidun wa yamiin hal markhaati iyo lug dhaarana waa la yaqaanaa markhaati singeyrana way yidhahdaan markay doonaane taana waa la yaqaana waa markhaati iyo lug dhaara shaahidun wa yamiin iyo wax loo yaqaano yamiin listidhaar oo ah iyadoo markhaatiyaal buuro ah ay kuu dhaceen oo laba iyo wixii ka badaniba kuu fureen in misna yamiin layskaga sii caddeeyo sida qofku markuu qof dhintay yahay waxa wax loo sheeganaya wax la mid ah oo markaa tayd hebel kaa dhintay inaan daynkaa ku lahaa hebel iyo hebel baa igu marhaatiyo nootayadaanu kala qorannayna waa tan tusaale ahaan lagu yidhaahdo war ninkii maanta waa mootanya maragyadiina ku caddeeye yamiinulistidhaar baa lagu raacinaya la odhanayo inaanad ka daynin inaanad qof kale sii odhanin inaanu wax kale kuugu bedelin inaydan si kale wax u kala dhaafsan inay sidii kaaga maqan tahay oo uu la dhintay oo aad ku leedahay gal yamiinulistidhaar baa layaha ama yamiinulqadaa marka waa arrintii oo lagu sii caddaynayo marka baablaymaan marka la joogo hadday khusuumo tahay dhaaruhu noocaasay noqdaan oo dariiqooyinkaasay maraan haddaanay tahay yamiin hayr alkhusuuma dood qayrkeed ah oo aanay doodi iyo murani aanu jirin iyaduna axkaamta khamsadaahiba way ku dareersanaysaa oo waxaa dhici karta inay mar waajib kugu noqoto inay mar iska sunna noqoto inay mar makruuh noqoto inay mubaax noqoto inay muxaram noqoto intaba waa suuragal yamiintu way waajibaysaa haddaad dhiig muslim iyo maalkii maalan ku badbaadinayso mid baa wuxuu kugu yihi war hebel ma aragta waxaad og inuu dilayo qorigiiba waa u cabaysan waa ka furan yahay markaasaa tee maya markaasuu yidhi waad iga qarinaysaa ku dhaaro inaanad arag waad ku dhaaranaysaa weliba si caqiiba leh ma kugu celiyaa baad odhanaysa markaad dhaarato yadoonse war mayaan kugu celiyaa weliba madaxbaha noogu celina naga tag ha ku yaha khalaas adaan ka warwareegayn ka taxarujayn waana waajib bay kugu tahay inaad qofkaa badbaadisaa waajib bay kugu tahay inaad dhaarataa waayo waad aragtaa waxa uu wadaa dhib mooyaane inaanay wax kale ahayn wax laali wuxuu ku leeyahay inaanay jirin mararka qaarkood sunnay noqotaa oo haddii maslaxa diiniya lagu taxqiijinayo ama dunyawi ah inuu shakhsigu dhaaran karo maalan aad odhan karto ilaahay baan ku dhaartay dad yahow dantiinnu waxay ku jirtaa ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam calaa fahmi salafi hadihi اlumma inaad ku raacdaan sida ummaddan qaybteedii hore u fahantay fahan idinku cusuboo aad la timaadaan iyo fahan qolooyin kaloo lumay la yimaadaan midnaba lagu badbaadi sidaasi baan rabbi hortegaya oo ugu wallaahaya maa fiihi mushkila waa min alistixbaab dhib ma amru diiniya hadday ku tacalluqayo maslaxa diiniya aw dunyawiya yani min alistixbaab bay iska waxba dhib male oo waxay noqonaysaa in waxa weeye uu markaa shakhsigu uu arrintaa ku xoojin karo yastanbi'uunaka xaqun huwa qul ii wa rabbii inahu yani min hada alqabiil waxba dhibaata kuma jirto yamiinta iska mubaaxa waa taa iska caadiga ah ee uu shakhsigu ku dhaaranayo wax iska mubaaxa inuu sameeyo ama inuu iska dhaafo oo waxaa la leeyahay cab war wallahi cabbi maa iga daa shay mubaxa waayo hadduu cabbana xaq buu u lahaa iska daayana xaq buu marka markii lagu waar cab yaati iga daa cabbi waar cab waad cabbaysaa war wallahi cabbi maa iga dhaafo min baab ilibaaxa waxba dhib kuma jiro shay xaaraama rabto inaad ku dhaaratana waa xaaraam haddaad shay karaaha ku dhaaranaysana waa karaaho maala shay waxa lagugu yihi war waxaad tukataa salaatu duxada tuko oo barqadii iska tukanayo waar wallaahi tukan maayo yacnii waa karaaha waayo waajibkuguma aha salaatu duxadu sunnay ahay maxaad u dhaaranaysaa maad debbaabin oo lagu odhan maayo aain baa tahay waayo shay kamaad tegin marka horeba waajibkugu ahaa laakiin karaahaad ku dhacday sunno nebi baa laguu sheego tuka baa lagu yidhi haddaad tahay waxba tukan maayo dee baad heli haddaad iska daysana dembaabi maysid laakiin maxaad ugu dhaaranaysaa wallaahi tukan maaye iga hadalka oo ina mari yani looma baahna asalkeedaba hal qodob ogow dhaartu shayna xukunkiisa kama beddesho shay ay xukunkiisa ka beddeshaa haba yaraatee ma jirto shay kasta sidoo habay ku baaqi ee ta'kiidun bay faa'iidaysaa laysa ilaa wax kale ma tarto waa ta'kiidun waa arrintii uunbaa qofkii lagu qancinaya oo lagu tacqiijinaya laakiin shay xaaraamana ma xalaalayso oo waan dhaartay oo xaaraantii waxay ii xalaalinaysaa dhaarta maadaabaan dhaarto magacii alle maray dee aan iska yaro samayn abadan ma dhici karto shay karaahaabay ii karaahadii ka biinaysaa ma suuragalah shay sunna abay waajib ka dhigaysaada waan ku dhaartay ma suuragalah ma waajibinayso hayna xukunkiisa ka bedeli mayso haygu halkiisiibu ahaanay hadaad imanka tidhahay inaan duxada tukanayaabaa wallaahay yani duxadii waajib noqon mayso weligeedba duxada waa sunne uun ta'kiid uunbay u faa'iidayso inaad hawshii fuliso oo ilaahay magaciisana waxa weeye ibraar aad u samayso oo biri la timaado oo aanad ku xinfiinun baa muhiima laysa ilaa marka hayga xukunkiisa ma bedesho haygu xukumkuu lahaan jiray asal ahaan weji kale adiga imigu ha kaaga yimaado hadduu doono dacal kale ha kaa saamayso oo inaad adigu si kale u markaa fudaydsatay dhaartii alleh oo dhaarbilaash la timi laakiin shayga xukumkiisa ka bedeli mayso xaaraami waa xaaraam haddaad dhaaratiyo haddaad iska daysaba waajibku waa waajib haddaad dhaaratiyo haddaad iska daysaba waa ta'kiidumaad ku faa'idaysa marka wuxuu yidhi sheikhu raximah tacaala raxmatan waasica laa tancaqid اlyamiin dhaartu guntami mayso ilaa billaahi alle inuu ku dhaarto mooyaane si kale u guntami mayso dhaari waxay xidhmaysaa oo guntamaysaa markaad ilahay magaciisa ku dhaarto haddaad iska tidhaahid waan dhaartay waxaan ku dhaaranayaa inaan waxaa sameeyo dhaar maaha dhaar maaha dhaarti say u xidhantoo waa inaad ilaahay waxa weeye magaciisa xustaa masala uqsimu billahi kada waa inaad magacii alla sheegta waa inaad wax sheegtaa goormaad ku dhaaratay maadaa dhaartayba soomaalidu maxay yahdaan iyagu haddii dhaarta loo soo taagaba waa iska dhaarsanyi waa iska dhaarsanyi marka weli may guntamin laa tancaqid اlyamiin dhaartu ma xidhmayso ila billaahi alle inuu ku aw ismin min asmaai ama magac ka mida ah magacyaalkiisa aw sifatin min sifaati ama sifo ka mida ah sifooyinkiisa tilmaamo alle uu leeyahay daatiga ah ama ficliga ah waxa weeyaan haddii uu ku dhaarto waxa weeyaan sifaatkiisaana dhaarti waa guntamaysaa masala cilmiga alle ama ha ku dhaarto ama samcigiisa ha ku dhaarto ama cizigiisa iyo wix la mid ah ciziga allaan ku macnaha ku dhaarto hadduu sifo ka mida sifaadka alle ee daatadiisa ama sifaadka alle subxaana wa tacaala ee ficliga ah sida laa wa muqalib alquluub si nebigu odhan jiray ka quluubta gedgediyaan ku dhaartay waa ilaahay ka quluubta gedgediya marka ama sifaad daatiga ku dhaaro ama kuwa ficliga ku dhaaro oo ilaahay sifaadkiisana dhaartay waa ku guntamaysaa marka cidda lagu dhaaranaya waa ilaahay iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa waayo shaygan dhaartu waa tacdiim waa weynayn aad shaygan weynaynayso dee weynaynta kaamilkaana ilaahunbaa xaqu leh subxaana wa tacaala cid kale u leh ma jirto markaa weynayn maadaamay faa'iidaynayso allah lagu dhaaranaya cid kale laguma dhaaranayo haddii la yidhaahdo wakhtiyada qaarkood fuqahadu sow kuwa yidhaahda waxyaaba aan magacaa le ahayn dhaar bay noqonayaan sida alaaqii iyo alxalifu bialaaq ama nadarkii iyo waxyaabahaasi waxaynu leenahay kuwaasi dhaar sidooda uma aha dhaar maaha laakiin waxay leeyihiin xukum dhaareed waxaa lagu odhanayaa maalan alaaqii wuxuu yeelanayaa xukmu lyamiin laha xukmu lyamiin walaysa hiya alyamiin xaqiiqatan oo macnaha ma noqonayso dalaaqu sidiisa dhaaru ma aha laakiin xukumkii dhaartaa la siinaya liadilatin saxiixa sharciya oo maala markaad xitaa shaygii iska xaaraantinimaysay ya ayuha nebiy lma tuxarim ma xalaalo laka tabtagii mardaata aswaajik ilaa aakhirkii laga yidhi qad farad allahu lakum taxilata aymaanikum markaa shaygii taxriimkii aad wax iska xaaraantinimaysay xukum dhaareed baa la siiyey dhaar ma aha laakiin xukum dhaareed buu leeyay haddaad maalan iminka alaaq macno dhaareedoo kale u samayso waatayd xilahay furan inaanay waxaasi sidaa iyo sidaa oo haddii caynkaa la furo intaasa xilahay ku furan yihin de haddaad uga jeedo macnihii dhaartu faa'iidayn jirtay oo dhaartu maxay faa'iidaysaa dhaartu sideedaba waxay faa'iidaysaa in qofka wax lagu tirtirsiyayo lagu riixayo ama wax laga joojinayo imaka markaan ku le wallahi inaanad yeelayn macnaheedu waxbaan kaa celinaya ka daaweyn war ka daawariya wallahi ma samaynaysid ka daa waad manci ama waa xai waxbaa lagugu boorinaya war waad cunaysaa wallahi wallahi waad cunaysaa iska daa hadalkood waxbaa lagugu boorinaya ama taxqiiqu khabarin war baad dhabaynaysaa markaan kugu idhaahdo waxaasi waa saas odanaysaa maaha wallahi waa sidaa marka hadday dalaaquna saddexdii faa'iidayso oo aanad wax kale uga jeedin gabadha inaad iska furtay maa doonayn laakiin maxaad rabtay saddexdii miduun inaad samayso waxaa lagu odhanayaa iminka inankan gabadha u dhis inanka agayoo guursaday ama war inaanan u dhisan baa xilhay ku furanya uma dhisay muxuu rabaa gabadhan inuu iska furo kumuu talagelin laakiin wuxuu diidayaa ficilkan inuu sameeyo waa manci waa iga daaya war ninka gabadha ka inaanan u dhisayn baa xilhay ku furan yahay marka mar hadduu u adeegsaday dariiqii ay lahaan jirtay dhaartu shaygani dhaar maaha laakiin lahu xukmu lyamiin xukum dhaareed buu qaadanaya nadarkuna waa sidaasi leeg oo idinka ku arkay xadiista saxiixa muslim iyo hayrkiiba kafaarat nadri kafaarat lyamiin marka shaygu isagaan dhaar ahayn buu marmarka qaarkood wuxuu qaataa xukum dhaareed laakiin lama odhanayo waa dhaar sideeda ah waa dhaar sideedaa lama odhanayo lakiin wuxuu yeelanayaa xukumkii dhaarta wاlxalifu bikayr اllaahi shirkun ilaahay magiciisa wax aan ahayn ilaahay kayrkii wax aan ahayn in lagu dhaartaa waa shirki waa shirki ama shirkigu kii akbarkaa ah ha noqdo haddaad weynaynta alloo kale u hayso subxaana wa tacaala oo sida alloo kale aad weynaynayso ama shirkigu kii yaraa ha noqdo hadduu waxyaaba curfiyada xunxune carabka iskaga dareersaday yahay oo kale laakiin kolliba waa shirki waalxalifu bihayr illaahi shirkun ilaahay magaciisa cid aan alle ahayn in lagu dhaartaa cid alle ahayn in lagu dhaartaa waa shirki waayo dhaarta alla gaaru lahaa dee in cid kale lala wadaajiyaa waa shay gaalnimo ah arrin saxa ah maaha markaasaad isaga joogto inaad tahay sheekh hebel baan ku dhaartay yani arrintaasi arrin suuragala maaha ama saad isaga joogto inaad tidhaahid waxaa weeyaan waxaan ku dhaartay wakhtiga noocaase ama casar dheh ama waxaa doonto dheh ilaahay isagaa makhluuqiisa uu u bannaan yahay inuu ku dhaarto laakiin adiga makhluuqa alle inaad ku dhaarataa kuma bannaan isagumaad ku dhaaran kartaa alle iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa laakiin ilaahay isagu makhluuqiisa wuxuu doonaabuu ku dhaaran karaa adigu laakiin ma odhan kartid kacbadaan ku dhaartaye ma suuragala waa inaad rabbi raacisaa wa rabbi lkacba rabbiga kacbadaan ku dhaartaye waa sax laakiin kacbadaan ku dhaarto makhluuqa abadan abadan waa shirki cad wey waa shirki cad wey laa tancaqidu bihi lyamiin dhaartuna kuma guntamayso waxaasi dhaarna maaha dhaarna maaha oo dhaartii kuma guntamayso marka hadday waxa weeye sideeda aad ugu dhaarato tacdiimkeeda aadu shaygan aad ku dhaaranayso aanad sida alle oo kale tacdiimkeeda aanad u weynayn oo maqaam allahi aanad dhigin waa shirki asqara haddaad laakiin waxaweya waxaad ugu dhaaranaysaa waa ka cadamat illahi baad ka aaminsantahay taasi akbar bay markaa isu bedelaysaa waaya walaa budda waxaa lagama maarmaana ah an takuuna alyamiinu dhaartu inay tahay almuujibatu lilkafaara kafaarada waajibinaysa calaa amrin mustaqbalin arrin mustaqbala waa inay ku saabsan tahay fain kaanat hadday tahay dhaartu mid ku saabsan calaa maadin wakhti tegey wahuwa kaadibun isaguna uu ku been sheegayo caaliman wahuwa isaguna kaadibun uu beenaalayo ku been sheegayo caaliman uuna ogsoon yahay beentaas u badhiirsan yahay fa hiya yamuun alqamuus yamiin alqamuus wey waa yamiintii qofka dhumbinaysay naarta iyo dembiga dhumbinaysay wey waana min alkhabaa'ir shiikhu wuxuu rabaa dhaarihii inuu kala qaadqaado marka wuxuu leeyahay dhaartanaad dhaaranayso hadday ku saabsan tahay mustaqbal waa ta kafaarada keenaysa hadday laakiin maadi ku saabsantaho wax tegey ay tahay maadigaa tegayna weliba aada og tahay beenna aad ku sheegayso weliba ay sii xun tahay markaad xaq bani aadam ku goosanayso taasi waa yamin alqamuus maadaama licaankii iyo qofkii been ku dhaartay aan kafaaro la saarin kafaaro ma laha buu yidhi waa sida ahlulcilmiga in badani mareen madhabka shaaficiyada sidani way khilaafsan tahay oo iyagu waxay leeyihiin dhaar kastaa kafaaray leedahay oo guntuntayba taana kulay ku tahay laakiin shiikhu wuxuu yidhi maya taasi ma laha yamiinulqamuusta iska badheerhka walla beenaalaha cad aad qofka xaqiisa ku weydaarinaysaa xaqiisa xitaa haddaad celisaa kafaara dambe lagugu yeelan maayo ilaahay unuga toobadkeen masiibaad gashaye laakiin wax kale kuguma laha sidiisaasaynuuna u daynaynaa laakiin ta kafaarada lagaaga yeelanaya haddaanay lafteedu laqulyamiin ahayn oo dhaarbilaashtii aanay ahayn wuu inoo sheegi doonaaye waxay noqonaysaa waa ta mustaqbalka ku saabsan taa haddaba mustaqbalka ku saabsan iyada lafteeda marka kafaarada lagugu yeelanayo wuu sheegi isagaynu u dayn markaa dhaartaa hore aad beenta ku dhaaratay waxay yeminulqamuus noqonaysaa markaad ogaal iyo been isku darsato laakiin wain kaana yadunnu sidqa nafsihi haddaanu badhiirsanayn ee uu waa amar maadiyo wax tegay weeye laakiin wuxuu isu malaynayaa inuu sidaa ku saxan yahay fa min laqwilyamiin markaa laqwilyamiinkay ka mid tahay buui dhaar bilaashta halkii soomalidu waa lacanoodka ka odhan jirtay ayay ka mid waa iska walacaanoodka walla bilaashka ah waa dhaarbilaash macnaha xukun ka dhalan maayo dembina lagaaga qaban maayo oo waxa weeye iminka maalan wakhtiba ama mid isku qabanaysa ama masaranaysa waxay ahayd labada kun iyo shan iyo tobankii busuqu war ma ahayn war ma ahayn toddobiyo tobankii bay ahayd mid waalanta markii abaarihi miyaada lowdayo waar ma ahayna shan iyo tobankii bay ahayd markaasa hadalkii markadis wallaahi waxay ahayd wallaahi shan iyo tobankii bay ahayd hadhowbay ku hor imanaysaa saa maba aha waiska milaqwalyamiin mar haddaanad bareersanayn ee danigu uun meesha kula maray nin aan baday halkuu maraya ula ekoonaatay ay ahayd waxba lagaaga raaci maayo cafa cama salaf waxba male waa min laqwalyamiin ka qowlihii bay la tahay buu yidhi laa wallaahi wa balaa wallaahi laqwalyamiinka waxaa kaloo ka midoo iyadana aan waxba lagaaga raacaynin dadku markay iska sheekaysanayaan ha wallaahi maya wallaahi cibaarada noocaase lay ahdo oo marba buu dee mid dadka qaar baa hadalkay see kaa hoos gelinaya moogta markaad sheekaynayso caynkaasayo masule wallaahi saas ha wallaahi isagaa ku hordhigay moogta waxaa kuu sii raacinaya adna inaad dhaarato maad doonayni dee waa carabkuunbaa meesha la marta waa laqu lyamiin waxba xukun ka dhalan maayo xukun ma leh waxba xukuna ka daadan maayo ka qowlihi laa wallaahi wa balaa wallaahi fii cardi xadiiii xadiiskiisa iyo warkiisa dhexdeeda markaa arrintaa noocaasiya dhacaysa markuu soo bandhigayey sheekadiisa warka noocaasiya ee dhex gelaya waxa weye iyaduna waa laqwulyamiin marka halka waxaad ka arkaysaa dhaartii maadiga ahayd saddex buu qaymiyey yamiin alkhamuus oo taa waxa weeye qofka naarta iyo dembiga dhumbinaysa ee wax uu og yahay oo horeeyey oo beennimadeeda uu garanayo uu ku xiirayo iyo qof daniga ku khada'ayoo wuxuu horeba hau horreeye laakiin wuu gefsan yahay laakiin isagu gefis ma laha itaalka wuu isla saxan yahay kaasina waa laqolyamiin iyo waxa weeye taa maalan hore inuu og yahay inay run tahay hadduu ku dhaarto mafhuumka hadalkiisa aynu ka fahmaynaa si gaara ah se umuu sheegine iyadana dhibaata kuma jirto maalan wakhtigu labada kun iyo shan iyo tobankii bay ahayd markaasuu mid iskala kaa murmay adiguna waabaad moobilkan xitaa mar dhawood ka eegayso waad hubtaa markaasuu kugu yidhi may hayn lix iyo tobankii bay ahayd war maahayn shan iyo tobankii bayd berigii miyaad sheegay marka suy ma aha waa lixdeeda masaajid wallaahi tallahi waxayd shan waxba dhib kuma jiro waayo waa ruun waxba ka iskama bedeli marka wixii hore ee lagu dhaartaa ama waa been cad oo aad u waa yamiin ulqamuus ama waa been cad laakiin waad ku kama'day ee umaad badrheedhin waa min laqwi lyamiin ama waa runo dee runi waa run laqwulyamiinka waxaa kaloo la xukuna hadalka markaad iska soo bandhigaysid kalimaadka iska dhex raha wallah maya wallaahi waa kaa waidaa xanita dhaarta mustaqbalka a ah markuu jebiyo fii yamiini dhaartiisa xaniadu waa cadam lwafa waa inuu fulin waayo hadduu dhaartii fulin waayo jebiyo bian facala sida waa inuu sameeyo maa xalafa calaa tarki wuxuu ku dhaartay inuu ka tagaabuu sameeyeyba aw taraka ama wuxuu ka tegay calaa maa xalafa wuxuu ku dhaartay calaa ficli wajabat caleyhi kafaara kafaara ku waajibaysa oo ah cidqu raqaba qoor inuu xoreeyo aw idcaamu casharati masaakiin ama toban miskiin inuu dhargiyo oo markaa toban miskiin quudiyo ma cunto ceedhinba mise waa cunto bisil taa bisilba waa ku filantahy hadduu dhargiyo waa toos weeye waaya aw kiswatuhum ama waa hus siiyo fain lam yajid haddaanu heli karayn saama alaaati ayaam saddex maalmood buu soomaya hadduu saddexda hore waayo saddex maalmood buu soomaya isagoo se kuwa hore mid ka mida awoodaya soontu meesha ma taallo can cabdiraxmaan ibnu samura radi allahu canhu qaala qaala rasul lahi sal allahu aleyh wasalam idaa xalafta calaa yamiinin markaad yamiin ku dhaaratee fa ra'ayta hayraha khayran minha aad aragto keyrkeed inuu markaa ka khayr badan yahay oo ka fiican yahay fakafir can yamiinika dhaartaada ka kafaara gudo waati la kaalay aladii huwa khayr kii khayrka lahaana la kaalay muttafaqu calayh wa fi lxadiid man xalafa calaa yamiinin qofkii ku dhaartay dhaar ee faqaala yidhaahda insha allaahu insha allahu yidhaahda ee marka mashiicada raaciya falaa xina calayh waxiniya laguma leh laguma leh haduu shaksigu istinaaba sameeyo oo wax ka soo reebo ama waxa weeye uu maala mashiicadaa la yimaado waxa weeye waxba lagu male waxba lagu male mar hadduu yado insha allah waxay noqonaysaa ahlulcilmigu dhammaan way ku ijmaaceen haddii istinaa galo masalan inay inaanay waxba ka jirin hadduu iminka yaado waxaan ku dhaaray waxay gu wallaahay bilaahaya sidaa hadday ii muuqato waa hadday ii muuqato hadday ii muuqato dan waxbuu dabadhiga waxbuu ka soo reeba moogta ama inay ii muuqato inaan sida kale yeelo mooyaane oo wax ka soo reebo tee taasi dhaar noqon mayso dhaar ma hadduu yaado wallaahi waa sidaa insha allah insha allahdana insha allahdii caadiga ahayd uga jeeday tacliiqiga ahayd ee tii taxqiiqiga ahayd aan uga jeedin oo aanu ama aanu wuxuu iska bartay ahayn oo iska idhaahdo una uga jeedo insha allah waa hadday dhacdo mar hadduu insha allah yidhaahdo xaaladda noocaasiya ma guntamayso sida xadiiska nebigaba ku cad hadduu istinaa kale la yimaadana waa la oo maxalkii maalan uu soo geliyo sida inuu yihahdo waxaan ku dhaaranayaa sidaa iyo sidaa in hebel iga diida mooyaane in hebel iga mooyo dee dhaar maaha dhaar maaha hebelna mar hadduu istinaba geliyo ama ka diida ama iska daayo dhaarma bal halkaa haynoo may cafwan wayurjacu waxaa loo celinayaa aan kelmadda aana raaciyo wayurjacu waa loo celinaya fi اlaymaani ilaa niyat اlxaalif niyada xaalifka ayaa loo celinaya kan dhaaranaya niyadiisa ayaa loo dhaarta dhaarta waxaa loo celiyaa qofka dhaaranaya niyadiisa oo wuxuu uga jeedaa bay noqonaysaa hadduu maalan ama uu yidhaahdo inaanan furaash ku fadhiisan lo maayo dhulkaba furaash ba alla ku magacaabay sawdiga dhulka ku fadhiistay ee wixii curfiga looga jeedo ama isaga waxa weye niyadiisa uga jeeday bay noqonaysaa hadduu yidhahdo inaanan hebel la hadlaynin waxaa la eegayaa hebel muxuu uga jeedaa inaanan kala hadlayn ma masaa'il cilmiya inaanan kala doodaynba ma hadal oo dhanba salaantaba inaanan ka qaadaynba isagaa laodhany maxaad uga jeedaa la hadli maayo de waxaan uga jeedaa markaad masale kala hadashaa mar masaailka kala hadli maayaan uga jeeda waa laga dhegaysanaya waa caadi hadalka kale waa yahay haddii niyadiisa dabadeedna uma intaa kadibna intaa dabadeed marka niyadiisa laga yimaadana ila sababi sababkii baa lagu xambaaraa alladii hayaja alyamiin ee dhaarta kiciyey dhaarta kaa kiciyey iyana waa lagu xambaaraa oo haddii uu yidhaahdo hebel la hadli maayo oo uga jeeday bidcanimo uu ku jiray daraaddeed hebelkiioo bidcadii ka toobad keenay hadduu u yimaado wuu la hadlaya waayo markii horeba wixii hadalka maxaa ku kalifa baa laodhan inu yihado hebel la hadli maayo markaasaa la odhanaya wuxuu yidhi marka istiwaagu waa istawla intaasay isku qabsadeen markii dambena wuxuu yidhi waan qaldanaaye waa istawaadu waa calaa wartafacadaase anigaa wareersanaa wuu la hadli karaa mar hadduu yihahdo waxaan uga jeedidee intanuun awalba uma ilaa lafdi addaali cala aniya waaliraada kadibna waxaa loo noqdaa lafdiga tusinaya niyada iyo iraadada kolay xilligii baan dhaafay halkaa haynoo joogto allah subxaanahu wa tacala aclam